bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcalaa aalihi wa saxbihi waman waalaahu amaa bacd waxaan joognay qaybihii hore ee suuratu naba ama suuratu cama yatasaa'aluun waxaanan soo gaarnay qowluhu tacaala wajacalna alleyla libaasan wajacalna annahaara macaasha wabanaynaa fowqakum sabcan shidaada wajacalnaa siraajan wahaaja waanzalnaa min almucsiraati maaan hajaaja aayadahani waxay hordhac u yihiin saynu horey cashirkeenni ku sheegnay in la tusaaleeya dadka soo bixinta iyo qiyaamada imaatinkeedu inay ilaahay subxaana wa aynan ku adkayn awooddeediina uu leeyahay cilmigeediina uu leeyahay caddaymaheeduna ay kow ka yihiin uunkan iyo khalqigan inugu hareeraysan intay indhaheennu qabtaanee ugu weyn ama ugu saamaynta badan aadamuhu aqoon ay ku sameeyaanna aanay lahayn aqoon ay ku gaadhaan guntoodana aanay lahayn awood ay ku hawaystaanna aanay lahayn sidaa darteed aqoontii iyo awoodda rabbi aan lagu qiimaynin la garab dhigin looga qiyaasan karin midda aadamaha waxaa lainoo soo sheegay dhulka siduu ilaahay u abuuray sida buuraha dheelitirka isu dheelitiraya ee dhidibada waa ugu sameeyey su aadamaha iyo amnafleyda oo dhanba lamaanaha uga dhigay dhadig iyo laboodkaa marna isu heshado marna isu baahan marna jiritaanka iyo tarankooda uu ku salaysan yahay waxaa inoo sheegay hurdadu ay naftu u baahan tahay dhinacna nicmada iyo raaxada ka ah nasashada iyo daaltirashada ah la-aanteed qofku iskuba dhexyaacayo laakiin haddana isagu awoodoo keena aan jirin si dabiici ah in dee garashada iyo dareenkaba lagaa qaado daweyn iyo daroogo lagu siiyo maahane kadib haddana waxaa layna tusaalaynayaa aayaddan labada aayadood ee kale habeenka iyo maalinta habeenkiiyo maalintaa wareegaya ilahi wuxuu yihi wajacalna aleyla habeenkii miyaanaan ka dhigin libaasan mid sida dharka u astura miyaanaan ka dhigin wajacalna nahaara maalintana miyaanaan ka dhigin macaashan mid iftiin ahoo nolosha la raadsadoo la shaqaysto oo wixii lagu noolaan lahaa lagu daalo oo la ayriyo oo la cayriyo miyaanaan uga dhigin aayaddani waxay tilmaamaysaa hal xikmadoo ka mida xikmadaha iyo nicmooyinka qur-aanku uu ku sheegay inay habeenku iyo maalintu leeyihiin mar habeenku waa mugdi maalintuna waa iftiin hadday mugdi tahay in la nastay ku habboon tahay iyo hurdadii hadday iftiin iyo cadiin tahayna in la ordo la xamaasho ay ku fiican tahay saa darteed hurdada habeenkii aayaddii ka horraysay hurdada lagu sheegay habeenkii hurdadiihii waa ka nacfiya waxtar badan tahay midda maalintii ah mid walba sida ilaahay ugu talagalay baa midna in la shaqaysto oo noloshii iyo risiqii la raadsada weeye midna marka la soo daalo oo qofku uu soo ordo wakhti uu nasto oy noloshu yar kala degto cagtuna xasisho shanqarkuna yaraada ah taasi waa xikmad ka mida ah xikmadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala saa darteed baa ayadaha qur-aanka qaar ku yidhi wahuwa aladii jacala lakum alleyla libaasa wanawma subaatan sida halkan laysu raaciyaa laysu raaciyay habeenkiina dhar asturan oo mugdi iyo madow ah markaa dharka qabtaa iyo cawraadkaagu ma muuqdaan markii habeenku soo galana ishu wax badan ma aragto sidaa darteed soomaalidii anii hore baadiyaha waxay ku maamaahi jireen maalintiina inta ishaadu gaadhaan la hadlaa habeenkiina inta gacantaadu gaadhaan la hadlaa wixii gacan ka shisheeya cid joogta war uma haysid ku maqlaysa iyo ku dhegaysanayaana war uma haysid sidaa darteed hadalka habeenkii waa la gaabiyaa si cidaadan ugu talagelin oon ishu qabanayni aanay u arag aanay u dhegaysan maalintiina dee waa iska arki kartaa iyo inta ishaadu gaartaa hadba hadalkaaga lagu miisaamaa kor iyo hoos waxaad ka leedahay habeenku dhar oo kaleeta weeye hurdadu iyo habeenkuna saasay marar badan u xidhiiraan wahuwa jacala lakum uleyla libaasan wanawma hurdadana subaata nasashiya raaxa idinka dhigay suurat lfurqaan bay ahayd habeenku waa la xasilaa waa la nastaa dadaal daalkii ku galay baa awooddii dib loo soo ceshadaa dadkii kala maqnaa ee nolosha adduunyada qaybaheeda kala duwan ku kala yaacay baa dib isu hela dib baa la isu waraystaa waa laysu heshadaa habeenka lagama maarmo maalintana waa la shaqaystaayo waa la xamaashaayo iftiinkaa laga faa'iidaystaa iyana lagama maarmo hadday isku bixis habeen noqon lahaydna dhib iyo rafaad bay noqon lahayd haddii maalin isku bixisa afar iyo labaatankaba laga dhigi lahaana waa rafaadi lahayd raxmadda ilaahay bay ka mid tahay in habeen iyo maalin iftiin iyo madow ah laga dhigay dhinaca kale iyo maalintan saa u wareegayaay dhinacyo badan markuu qur-aanku ka tilmaamay mid walba waxaa la tusaalaynayey wax awood iyo aqoon aadama ka weyn wey aqoon aadama ka badan awood aadamana ka weyn fii suurati alqasas baa nicmada ay tahay in allah keliya awooddiisa ay tahay baa laba aayadood la ysku raaciyey habeenka iyo maalinta qul ara'aytum in jacala allaahu calaykum alleyla sarmadan ilaa yowmi alqiyaama hadduu habeen joogto isku bixisa idinka dhiga ilaa qiyaamada laga gaaro oon maalin iyo iftiinba la arag man ilaahun hayrullaahi yaatiikum bidiyaa'in alla ciddaan ahayne iftiinkii maalin keeni kartaay waayo waayo iftiin maalinyaa keeni kara haddiibu ilaahay habeen isku bixisa idinka dhigo oo waa inuu beriyo qoraxba la joojiyo yaa qorax keeni kara oo iftiin keeni kara korontadaa marba waayar gubanayo in yaroo hareeraheeduun iftiiminaysa maahane iftiinka qoraxda waa iman doonaayee hal mar dunida dhan iftiiminaysa intay gaarto oo waddankii dhannaabay iftiin wada yahay oodan lacag bixinaynin oon batrool ka dhammaanaynin oon boston ka qarxaynin oo meel bay ku banjartay aan lalahayn yaa iyadoo kale keeni karoon alla ahayn aadamuhu ma qoraxday daraaseeyaan iyo iftiinkeeda iyo iftiinka maalinta iyo faa'iidaysa iyo habeenka faa'iidaysa mise iyagay keenaan man ilaahun hayru اllah ya'tiikum bidiyaa'in afalaa tasmacuun dad hadal maqlayoo dhegtooda waxgelaya miyaydaan ahayn qul ara'aytum aayadda xigta in jacala allaahu calaykum الnahaara sarmadan ilaa yowmi اlqiyaama haddii ilaahay maalin isku bixisa idinka dhigo ilaa qiyaamada laga gaara habeen baan lahayn xilli la nasto xilli cagtu xasisho aan midnaba lahayn man ilaahun hayru اllaahi yaatiikum bilaylin taskunuuna fiih yaan allaha inuu idiin keeni kara habeen aad xasishaan ood nasataan oo dee dadaalkiinni iyo xooggiinni iyo kartidiinni iyo firfircooniinni u soo ceshataan afalaa tubsiruun miyaydan indhihinna ku arag isbeddelka iftiinka habeenkii iyo maalintii aayaddii xigta marka waxaa la yidhi wa min raxmatihi jacala lakum alleyla waannahaara litaskunuu fiihi walitabtaguu min fadlih maxaa ku xiga walacallakum tashkuruun ilaahay naxariistiisa oo idiin naxariistay waxaa ka mid a inuu habeen iyo maalin isbeddelaya idiin sameeyey mid inaa xasishaan ood nasataan midna xoogsataan oo xamaalataan midda xamaalkaana waa maalintii midda nasashadaana waa habeenkii waxaa loogu talagalay mid inaad xamaalataan midna nasataan intaa kadibna nicmadaa ilaahay iyo naxariistiisa intaad aqoonsataan aada ugu shukridaan allana u aqoonsataan ood awooddiisa iyo naxariistiisa iyo xikmaddiisa garataan haddana uga shukridaan oo uga mahadnaqdaan saasaa la idinku talagalay taasi waa xikmad ku jirta habeenka iyo maalinta iftiinka iyo caddaanka laga dhigay xikmad kalaa la sheegayoo wax walbood tirsanaysaan habeenka iyo maalinta isbeddelkooda baa aasaas xisaabta u ah maalintu waa habeen iyo maalin baa u ah isbuuc iyadaa lagu tiriyaa bishiina waa lagu tiriyaa sanadkana waa lagu tiriyaa da'daadu habeen iyo maalin baad ku xisaabtaa dayn iyo xoolo wixii idin dhex maray iyo xuquuq habeen iyo maalin baad ku xisaabtaa muddadii waxbarashada sannaday ku xisaabantah wax walboo noloshan ah oo tirin iyo xisaabin iyo muddo ama cibaado ha noqoto ama mucaamalo adduun ha noqoto ama xog iyo wakhti ogaanshihii ha noqdo ama xuquuq lagu xiro ha noqotee habeenkiiyo maalintaas tirintooda ay tiradu ku timaadaa suurat israas markuu ka soo sheekeeyey wuxuu yidhi ku gabagabeeyey famaxawna aayat alleyli wajacalnaa aayat annahaari mubsiratan litabtaguu fadla min rabbikum walitaclamuu cadada asiniina walxisaab inaad sanadaha iyo tirada wax xisaabinta ku aqoonsataanna waa habeenkiiyo maalinta imise salaad jirtaa markaad sii wado waxay ku dhammaataa imisa maalmood iyo imisa habeen baa kuu soo imise waabaa kuu beriyey imisaasa gabal kuu dhacay bay ku xisaabanta sanadkii waa intaasoo bilood bishii waa intaasoo maalmood dee maalintii waa habeen iyo ah, habeen iyo dhanaar waay walitaclamuu cadada siniina sanooyinka tiradooda iyo walxisaaba xisaabta iyo wakhtiyada iyo muddooyinka tii cibaado ahayd tii xuquuq ahayd iyo tii xoolba ganacsiya maal ahayd habeenkiiyo maalinta iyadana waa ku tirsataan labadaa keliya maaha isbeddelkooduna in lagu waana qaato marna ilaahay lagu aqoonsado marna markaad fursad mid weyday midka kale aad fursadda heshaa loogu talagalay wa huwa aladii jacala alleyla waannahaara khilfatan liman araada an yadakara aw araada shukuura waalihii habeenkii iyo maalinta ka dhigay kuwa isbedelaya habeenkii markuu baxo maalin baa timaadda maalintaa baxda habeen baa yimaadda liman araada an yadakara qofkii doonaya inuu waansamo ow araada shukuuran ilaahay inuu inuu xasuusto ka dabataga xataa khaladkii kaa dhacay sidaa darteed baa aayaddaa fasirkeeda nabig alay slam ka sugan tahay ina allaha yabsutu yadahu bileyli liyatuuba musiiu nahaar wayabsut yadahu binnahaari liyatuuba musiiu leyl qofkii shaydaanku mugdiga habeenkii wax dhexgeli uu qurxiyey markii waa dharaaroo baryey u arkaayey inuu ilaahay dibu xasuusto oo ka toobadkeena dembigu habeenkii galay kii maalintii dembi galayna habeenku markuu soo golay mugdigii iyo cabsidiisa uu arko ilaahay u toobadkeenoo u soo laabto mid haddii wax kaa tegay ka dambe aad isdaba qabato aad ku aqoonsato noloshaadu awooddaada jiritaankaaga wax walba waxay isu beddelayaan sida habeenkii iyo maalintu isu beddelaan markaad maanta qalad gashay ee maalintii dhammaatay cimrigaagii qayb go'day dheh tallaabo aad xagga dhimasho iyo aakhare u qaadayna dheh intaa bal inuu iswaansamoo waa qofkii iimaan lahaaye kuwa ilaah yidhi ina aladiina ataqow idaa masahum taa'ifun min ashayطaani tadakaru wax lagu waansamo weeye isbedelka habeenkiiyo maalinta waxay sidaas tahay habeenkii iyo maalinta ilahi subxana wataala markuu mar kale tilmaamayey wuxuu ku tilmaamay isku meel bay daboolaan habeenkii dhulkii iftiinku hayay baa mugdigu ka kor maraa haddana mugdigiibaa sidii maradii duubma oo faydma iftiinkiibaa soo gala habeenkii iyo maalintii iyo iftiinkii iyo madowgu waa sidii mara la yska dabaduubayo ama la ysku kordhadayo weeye yuqshi leyla annahaara yatlubuhu xafiisan habeenku maalintuu ku daboolaa si xawli aada u fara dheer bay habeenkii iyo maalintu isku gaaraan sidaa qoraxdu ay u sii dhacaysae habeenku imanayo xawli aada u tira badan buu intii iftiinku hayay ku wada gaarayaa iftiinku sidaaduu usoo baxana daqiiqado kooban buu daafahoo dhan ku gaarayaa walidaalika aadamuhu waxa ugu degdeg badan ay hadda wax ku xisaabaan waa iftiinka sidaas darteed waxaan u tegi doonaa meerayaasha aadamuhu arkay intee bay isu jiraan socod haddii la socdo imise sane iyo imise bilyana milyan oo sane ay isu jiraan marka la yidhaahdo waxaa lagu qiyaasaa degdega iyo xawliga uu iftiinku ku socdo intaasoo sano oo socodka iftiinkaa lagu leehay kadaa sana dawiya iftiinkuu socodkuu socdaaye waxaan adabuu sameeyo dhan waa ka dheereeyaa waagii saa u bariyey qaarad dhan buu sakanno ku wada gaaray marka yatlubuhu xafiifan xawli iyo surco aad u dheer buu ku daba soconayaa haddana dhulkii uu ku duubnaa ee habeenku uu saa ugu wareegayey buu maalintuuna kaga daba wareegaysaa taasaa ilaahay tilmaamay yukawiru اleyla calى الnahaari wa yukawiru الnahaara calى اleyl waa haddaan soo marnay culimmadu inay yidhaahdeen ijmacna weeyaan nidhi in dhulku uusan fidsanayn cirkuna aanu fidsanayn ee uu wareegsan yahay wareegga ama kubaddeh ama ukundheh kii laga cabiraba wuxuu markuu aada u wen yahay wareegiisoo kubadiio ukanaya wax badan ma kala duwana wixii yar baa aad loo kala gartaaye waxa baaxadda dhul kaloo leh kala leh taasi yukawiru leyla cala anahaari saasaa looga daba duubayaa hadday fidsan tahay dee duubis wareejin oo lagu wareejiyaayey ma jirin saasay isu daba wareegayaan waay waana iscaydhsanayaan habeenkii iyo maalintu iscaydhsigu haddaynan wareeg ahayn dee ge derbi baa laisku soo celin lahaa si laisu cayrsanayo laakiin tan waa isdabawareeg weeye iscayrsiga yatlubuhu xahiian waa iscayrsi isdabawareegoo yukawiru leyla cala anahaari marka habeenku meel joogo maalintii baa daba ordaysa isna xaggu ka daba orday xaggay ka daba ordaysaa taasi macnaheedu maxay tahay khalqigu see u abuuran yahay sidaa laysku daba wareegayo abuuran yahay man khalaqa nabi moxamed oo kun iyo afar boqoloo sano ka hor joogsana yaa cilmigaas u sheegay oo uunkan yaqiinay inahu allah qur-aanku inuu xaq yahay bay caddayn u taho alla aqoon le ka yimid saa darteed waxaa lagugu fasiray taana alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alkhabiir allihii uunkan dhan abuuray wuxuu yahayba miyaanu xogogaal u ahayn oo xogtiiyo cilmigu ka sheegaba xaqiiqo iyo run miyaanu ahayn haddaa hadda tiraa sataladyaan bixinnay oo sayna isugu wareegaysaanu soo aragnay kun iyo afar boqoloo sano satalayt ma jirine waxaad hadda ogaateen hore yaa u sheegay nebi maxamed oo dhulka joogay diyaarada iyo satalaydna aan raacin xaqiiqadan yaa u sheegay allihii cirkan iyo dhulkan abuuriye ogaabaa u sheegay haddaba cilmina idinku filan awood ilaahay inaad ku aqoonsataanna ku filan nicmadiisii inaad ku garataan iyo abaalka aad ku shukridaanna ku filan waa haddii war idin gelayo oo caqli wax maqlaya dheg wax maqlaysa oo waxay maqashay kuwaana qaadan iyo wax arkaysa oo waxay indhahooda hortooda ka muuqda aan inkiraynin oon dafiraynin haddaad tihiin wixii intaa ka dambeeya de soomaaliya oo kitaaba la diidayba ka adag dheh nin diidayna dee xujo iyo caqli iyo cilmi ma lehee waan diiday keliya waay wa banaynaa waxaan dhisnay fowqakum korkiinnana sabcan toddoba samo shidaadan adag baan ka dhisnay toddoba samoo kala sarreeya baan korkiinna ka dhisnay toddobadaas samo inay toddoba yihiin oo toddobadaas sama loo jeedo samooyinkuna toddoba yihiin adagna yihiin meelo badan baa qur-aanka lagu sheegay adaygeeda waxaa ka mid a wasamaa'a banaynahaa biaydin wa la muusicuun samada waxaan ku dhisnay biaydin ay biquwatin wa innaa la muusicuun marka ilaahi subxana wa tacaala waxaa suuratu naazicaad inoogu iman doonta aantum ashaddu khalqan am isamaau dadkiinan murmaya ilaaha ma abuuri kara leh ma idinka abuuritaankiinna adagoo xeel dheer amisamaamu mise cerkaa idinka koreeya banaaha ilaahay waa dhisay rafaca samkaha jurmigeeda kor buu u qaaday fa sawaahaa markaasuu simay meel dilaacsan maleh meel duleesha maleh meel kala dheer maleh quruxdaa sidaa ah wey sidaa darteed baa mar kale layna yidhi allaahu khalaqa sabca samaawaatin wa min alardi milahuna toddoba cir buu abuuray dhulkuna toddoba waay mar waxaa la yidhi afalaa yanduruuna ila libili kayfa khuliqat wa ila asamaa'i kayfa ruficat cirka ilahay suu u kor yeelay cirka aad aragtaan rafaca asamaawaati bigayri camadin tarawnaha wax tiiraad aragtaan oo haya miyaa jira yaa haya samadaa cidlada iska taagan een tiir hayaa jirin iyo dhulkan laftiisa wax hoos ka haya aan jirin yaa haya inahu اllah ina allaha yumsiku الsamaawaati wاlarda an tazuula ilaahay baa cirkiya dhulka ka haya inay dhacaan oy burburaan oy baaba'aan marka loogu talagalay la gaaray inay burburaanna way noo soo socotaa sida loo burburin doono ay suu wada dhexyaaci doonaan waa lainoo keeni doonaa saas darteed ilahi subxana wa tacaala mar wuxuuna leeyahay alladii khalaqa sabca samaawaatin toddoba sabuu abuuray ibaaqan isku kor daboolan midba midda kale ka sarraysaa samooyinka toddobadiihi midba midda ka korraysaa ka weyn haddaanay ka weyneyn tani ma guda gasheen dhulkuna midka u korreeyaa u weyn samooyinkana midda u korraysaa ugu weyn mid walba inta ka hoosaysaa gudaha soo gasha innaga samaa'u dunyaa tan ugu sokaysaynu aragnaa tan ugu weyne way kasii way ku sii wada xeeranta tahay qaabkay u samaysan yihiin ibaaqan way isku wada korwareegsan yihiin oo daboolan yihiin samadan sokana dhulka maxay u tahay wax ku dadanba ahaan bay u tahoo dhinac walba kaga hareeraysan wajacalna asamaa saqfan maxfuuda saqfigu gurigan derbigan korka kaga dadan waaye mid korka kaga dadan baan ka dhignayo ilaalinayso oon lagana bixi karin marka xabsi baad ku jirtaa isma xeraad ku odanta dhulkana hoosuma dhaafi kartid cirkana kor ogama bixi kartid haddii ilaahay ku maago meelaad u baxsatood u cararto malaha xeraad ku jirtaa saa darteed baa suuratu raxmaan laynagu yidhi yaa macshara aljinni waalinsi in istaطactum an tanfuduu min aqطaari الsamaawaati wاlardi fanfuduu baxsada haddaad cirka iyo dhulkan saa isugu qoofalan iridaad uga baxsataan heli kartaane wakaasa baxsada laa tanfuduuna ilaa bisulطaanin awood unbaad kaga bixi kartaan tiina ma lihidin gaari laana haysan uga baxnaa dhulkana waaba qodi laana xaggaan u dhaafnaa marka halkaa korna ka dadan hoosna ka goglan mihaadan tanna saqfan maxfuudan ah albaabaduna u xidhan yihiin baan ku jirnaa inta aan ku jirnana waxaan ku wadaa xukumannahay dil wakhtiga fulinta maan sugaynaa xoolihii xerada ku jiray ee kawaanka marba mid la soo qabanayay nin walba ajal buu leeyahay intaa uun dhaxar orod haddaad baxsan kartana meelu carar yaa intaa kugu xayiray awoodda maamulkeedana iska leh iyagana saa u abuuray innahu allaah walidaalika buu samada ilaahay ka sheekeeyey marar badan ayib waxaa isweydiin leh dhulkii waxaa la yidhi mihaadan waad ku noosha samadiina saqfan way kaa koraysaa talow imisay isu jiraan inta ay isu jiraan xadiid iyo aayadaba waa ku yimaadeen laakiin axaadiidtana sugnaanshahoodaa la ysku qabtay aayadkana tafsiirkoodaa khilaaf ka jira fii suurati sajda ilaahay wuxuu yidhi yudabiru اlamra min aلsamaa'i ila اlardi waa samada ka yimid samaduu ka maamulaa dhulka uma yacruju ilayhi wixii dhulka laga qaaday iyo xog iyo khabarna ilaahay baa kor loogu geeya mudiintee leeg bay sii socod iyo soo socod qaadataa fii yowmin kaana miqdaaruhu alfa sanatin minmaa tacuduun idinka saaad u tirsataan kun sanay qaadataa sanadiinna haddii lagu tiriyo ilaahay amarka uu soo diro iyo malaa'igta soo qaadda amarka qaarkii intaa way ka xawli badanta way ka dheerta laakiin idinka xisaabtiinna sanadaha iyo maalin iyo habeen oo hadda lasoo sheegay marka la lagu tiriyo kun weeye sii socod iyo soo socod imisee isu jiraan marka shan boqol ay isu jiraan weeye markaas tafsiirka sidaa aayaddaas in lagu fasiro ah ayay culimmo badan rajaxeen oy ku tageen aayaddani inaanay qiyaamana ka hadlaynin oo masalatu tadbiir bay ka hadlaysaa marka dalika ibnu cabbaas iyo waxay leeyihiin shan boqoloo sanana waa soo degitaanka shan boqoloo sanana waa fuulitaanka marka waxay isu jiraan masaafoa shan boqoloo sano afar xadiid baa ku timidoo mid waliba dacfi ku jiro min xadiidi abi saciidin wa abi hurayrata wa bni cabbaasin darin tirmidi iyo axmed imaamu axmed iyo ayaa inta ugu badan wariyey waxay leeyihiin samada iyo dhulka khamsu miati caamin shan boqol oo sanoay isu jiraan shan boqoloo sano bay isu jiraan aayadda iyo haddii axaadiidta macno ahaan saa tafsiirkaa laysu geeyaay way isu imanayaan waxa ugu dhow haddaba ee nusuus waxyi ah aynoo tilmaami karaya aadamuhu ilaan samada weli ma gaarine aadamuhu samada weli ma gaarin waxa ugu badanee inoo tilmaami kara inta ay isu jiraan shan boqol oo sano wey mimaa tacuduun okay shantaa boqolee sanee la soco la tirinayaay xawliga lagu xisaabaya saacaddii inta la goynayay iyo maalintii waa xawlige boqol socodkiiba ma faras iyo awr dheeraynaya ma diyaarad iyo dayax gacmeedba aadamu waxa ugu xawli dheereeyay arkeen saan soo sheegnay waa iftiinka walidaalika hadda wax ku qiyaasaan falagyadan samada ka sokeeyay ay arkaan inta hadda la arkay mar walboo in ka badan aqoon la gaaraba kuwo cusub baa la arkaa kuwa dhulka uga dhow kuwii la yaqiinay iyo kuwa ka fog baa mar walba cusub baa la arkaa markaasaa mar walba alamka lagu dhuftaayo mid baa la helay maxaa laga hadlayaa cilmi baan gaadhnay waan orodnay wixii ilaahay abuuray waxbaan aragnay waan abuuray maagow xogtiisa rasmigaan ogaanayna ma aha mid baan aragnay baa intaasoo xoolaa lagu bixinayaa araggii baan maraynaa hadda waxa lagu xisaaba hadda wa xawligu waa iftiinka laakiin ma kaasaa mise wax ka xawli badan weeye kaa haddii lagu xisaaba waxay yidhaahdeen labaatan milyan oo sano buu kan ugu fogeylaa hadda la arkay jiraa waa waxa ugu badan ee hadda xisaabta arkeen laakiin sida saxdiihi haddii tafsiirka iyo nusuusta ay asaxaan haddaynan asixinna oo tafsiirkaana marjuux noqdo siday culamada qaar qabaanna dee wax waxyoo sheegayaba ma jiro inta ay jiraan laakiin hadday asaxdo weli wixii labaatankunka shanta boqolee sana lagu xisaabi lahaa xawligii shanta boqolee sana muddadaa ku goyn lahaa weli aadamuhu qadarkay ku xisaabi lahaayeen ma gaadhin aqoonteedii kuwan waa dhowbay heleen weli dunidu waa dhiman lama gaadhin waxay u noqonayaan walataclamunna nabaahu bacda xiinin muddo kadib baad ogaan doontaan xaqiiqada innagu haddaan gaari weynana inayna jirin maaha boqol sano ka hor wixii baantiiyo mustaxiilkaan dhici karin ahaa baa hadda lala nool yahay oo la arkaa waxay fuqahadeennu kun sano ka hor ka hadleen ee lalahaa dad waalan weeye baa hadda run noqday oo caadi iska noqday waxay ka hadli jireen hadduu qofku hawada ku tukado isagoon cirkana xarig ka haysanin dhulkana waxba kaga taagnayn waxay ka hadli jireen hawahadii hawo hadii meel laga buuxiyo bac la afuufayo hawo laga buuxinayo soomayda arag ma jirin waagaa hore waxay isku qabteen neefta gadaal ka timaada ma nijaas baa mise nijaas maaha waxaa la yidhi waaba hawo buubtaye isqabsigani maxaa faa'iidoo ka dhalanaysa ma hawo aad gacanta ku nijaasoodaa may waxay dhaheen kaba soo qaad haddii la ururiyo weel laga buuxiyo weelkiina garabka ama jeebka la gashado salaadu ma asaxaysaa mise nijaasaad jeeb ku wadataa warwaad waalantihiine hawo weel lagama buuxin karo hadda maxay noqotay maxaadii hawo weel laga buuxiyo dunida aqoonta aadamaha hor haddii qiyaasaha sharcigu sheegay halkaad joogta ay keeni waayaan weli aqoonta aadamahan gaarin qiyaastii saxda ayd wixii lagu halbeegga u noqon lahaa wajacalnaa waxaan idin samaynay idiin abuurnay miyaanaan idiin abuurin siraajan qorax iftiimaysa wahaajan aada u kulul qorax miyaanaan idin siinin oon adduunkan idinku abuurin qoraxda allabaa lagu tilmaamay mid iftiinka iyo nuurkan lagu intifaacaye maalinta wey in badan bay qur-aanka ku timid qoraxda dayaxu iyagoo xidhiira mid walbana iftiinkoodii iyo aayaadka ilaahayna yihiin laynoo sheegayo wa min aayaatihi alleylu waannahaaru waashamsu waalqamar laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar wasjuduu lilaahi aladii khalaqahunna in kuntum iyaahu tacbuduun suuratu fusilat soomahayn ilaahay aayaadkiisa lagu aqoonsado waxaa ka mid a ah habeenka iyo maalinta iyo qoraxda iyo dayaxa mar kalena waxaa la yidhi wajacala alqamara fiihinna nuuran wajacala ashamsa siraajan dayaxana mid nuurayaa laga dhigay qoraxduna mid ka sii iftiiniya nuur weyn baa laga dhigay waa maalintii iftiinkeeda qoraxaad aragteen wa markana waxaa laidhaha tabaaraka aladii jacala fi الsamaa'i buruujan wa fiiha siraajan wa qamaran muniiran siraajantu waa qoraxdii qoraxdu haddaba siraajan lagu tilmaamaayey meelo badan bay qur-aanka ku timid oo iftiinkeeda aad nicmadu u leehay wاladii huwa اladii jacala الshamsa ضiyaaءa wاlqamara nuura waqadarahu manaazil litaclamuu cadadana الsiniina wاlxisaab maxaa ku xiga laba ayadood isshabaho wey tan waatee midda yunis maxay ahayd litaclamuu cadad الsiniina wاlxisaab maa khalaqa allahu dalika soo ma wakula shayin fasalnaahu tafsiila wa asraa marka sanadkiina lagu garanayo qoraxdii iyo dayaxoo saa u lamaan oo iftiinkeedu laga sheekeeyo aayaadka ilaahay inay ka mid tahay in badan baa la inoo sheegay suuratu shamsi baa suurad baa ku magacaabanoo iftiinkeedaa iyo fawaa'iddiisa waxna waan soo marnay waxna halkaasaan ugu tegi doonnaa halka nugtada ku jirtaay wahaajan kulayl badan wahajka waxaa la yidhaahdaa kulka xooga badan markaasaa erayada carabigee aad wixii u kul badan ee mubaalaqada la yidhaahdo baa la isticmaalo wahaajan aad ka u kulayl badan kulaylka aad u badan munaasabadda halkan loo keenay waa aayadda ka dambaysa wa anzalnaa waan soo miyaanaan soo dejin min almucsiraati daruuraha aadka u culus ee biyaha xooga badan xambaarsan maa an biyo miyaanaan ka soo dejinin hajaajan oo aad u xoog badan oo aada u shumaya biyo xoog badan oo roobaba miyaanaan ka keenin duraro culusoo aada u dhaansan oo miyaanaan sidii casriga waxaa la yidhaahdaa wixii la miiro marada markay qoyan qoyantaheed maroojiseed biyaha ka miirto casri baa la yidhaahdaa khudaartan biyaha iyo sharaabka laga samaysto markaad si fiican u tuujiso casiir baa la yidhahdaa sharaabkan soo casiir ma tidhaahdaan waa laga tuujiyey wey miyaanaan daruuro biyo ka buuxa idiin tuujinin oonan biyo badan idinka keenin saa darteed daruurtii biyaha badneed markii la tuujiyo biyihii yimaadaan way yaraataa kor bayna u laalantaa sidii neef irmaanaayoo candhadu caana buuxeen intee si fiican loo lisay candhadii yaraato kor u laalantay kor u laalmaan si fiican miyaanaan idinku lisin oo idinku tuujinin waay oonaan idinku miirin biyo badanna idinka miirin halkaas waxay tilmaamaysaa biyahan badan ee daruuruhu xambaarayaan qaybta koowaad waxaa ka ah kulka badan ee qoraxda waa kitaabkii cilmi ee taariikh ahaan ugu horreeyey ee caddeeyey xiriirka ka dhaxeeya sida roobku ku yimaado daruuruhu ku askunmaan halkay ka soo bilaabato boqolkiiba toddobaatan iyo kow dhulkani waa biyo biyahaasi kulka qoraxda xoogga badan markuu ku dhaco bukhaar bay kiciyaan bukhaarkaa dabayl buu ilaahay u soo diraa markaasay kor u dallacdaa dabayshaasi kor markay u dallacday kulkii hoosee dhulku soo celinaya qoraxda ay kor u dhaafisaay dhul qabow buu galaayoo markaasuu dib u ingagaa kadib dabayshu waa isku ururisaa daruuruhu kuwa fidsan kuwa fog kuwa dhow kuwa sida buuraha isu dul saaran bay noqdaan aadamahan dhulka joogay hadda aqoon ahaan waxoogay ka mida la gaaray laakiin kun iyo afar boqoloo sana ka hor cilmiga yaa ka sheekeeyey yaa maxamed u sheegay innahu allah yaa abuuray oo sidan ka dhigay innahu llah maxaa looga dhigay mataacan lakum waliancaamikum wey waa nicmo shukri u baahan waa cilmi iyo qudrada ilaahay wax ku tusaya inaas barbar dhigto ima soo bixin karo waxa anugu ma awoodo isna ma awooday ka dhigan tahay caqlina ma aha cilmina ma aha saas darteed ilaahay qur-aanku kaga sheekeynayaa qoraxdaa kulkeeda badani wahaajan iyo roobka inay xiriir ka dhaxeeyaan laysku lamaaneeyo aadamuhu aqoontoodu waxoogay bay hadda ka gaartay laakiin qur-aanka kun iyo dhowr boqoloo sano ka hor bay xaqiiqadaa cilmigii ku taallay alaa yaclamu man khalaqa waay caalamkan kownka allihii abuuray elya dhuliya roobna maamulayey baa hore inoogu sharxay waanzalnaa miyaanaan ka soo dejin min almucsiraati daruuro roob culus oo la miiray maa an biyo hajaajan xoog badan ka soo dejin biyaha see looga soo dejiyey daruurahana ilaahay uga sheekeeyey hadda markaan diyaaradaha raacnay baynu aragnay diyaruurihii qur-aan ka sheekeynayay dhulkaa siman hawada siman oo kale dheh buuraha waaweyn ee ku yaalla iyo kuwa yaryarkaana daruuraha cirka yaallee kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn oo isdul saaran isugu jira soo diyaarada kumayda arag haddaa la ogaaday oo la arkoo la daraaseeyey laakiin ilahi subxana wataala muxuu yidhi qur-aanku kaga sheekeeyey alam tara ana allaha yusjii saxaaban uma yualifu baynahu uma yajcaluhu rukaaman fatara lwadqa yakhruju min khilaalih biyaadan alla ilahi subxana wa tacaala inuu daruuro soo kiciyo kadib daruurihii isu geegeeyo isu tagaan kadibna sida buurihii kuwa isdul saaran uu ka dhigo kuwa isdul saaran oo waaweyn uu ka dhigo kadibna aad aragta roobkiiyo biyuhu saa uga soo da'ayo tilmaanta ilaahay bixiyey magac rukaaman ka fiican waa lalayahay ilaa iyo hadda daruuraha lagu tilmaamo markay sida buuraha noqdaan maruu ilahi subxana wataala dar yusji saxaaban daruuruu kiciyaa see loo kiciyaa allaahu aladii yursilu riyaaxa alla baa ka dabaylaha soo dira fa saxaaban daruuray kicisaa dabayshi fa fi samaa'i samaduu ku fidiyaa kayfa yashaau suu doono wayajcaluhu kisafan gabalgabal iyo kuwo kala googo-aan buu ka dhigaa fatara lwadqa yakhruju min khilaalih roobkiio saa uga soo da-aya biyihii baad arkaysaa qoraxdii kulkii waa laguu sheegay bukhaarkii kacay dabayshii qaadaysay waa laguu sheegay isugeygeyntii waa laguu sheegay kuwa fidsan iyo kuwo isdul saaran inay yihiin baa laguu sheegay kuwa ishayi iyo kuwa kala googoa inay yihiin baa laguu sheegay kuwa biyo badan wadi iyo kuwa aan wadin baa laguu sheegay daruuruhu biyaha badan markay wadaan ay biyaha badan sii daynayaan inay culays xambaarsan yihiin baa qur-aanka lagugu sheegay wa aladii yursil riyaaxa bushan bayna yaday raxmati xataa idaa aqalat saxaaban hiqaalan suqnaahu libaladin meyitin faaxyaynaa bibiladin meyitin faanzalnaa bihi lmaa faakhrajnaa bihi min kuli amaraat ilaahi subxana wa tacaala dabayluu soo diraa oo naxariistii ilaahay bishaaraynaya ka horeeya hawaday nadiifisaa dabayshaasi roobka ka horeysa saxansaxada waa markaasay soo xambaartaa daruur culus oo dhaansan maay ka culus tahay roob iyo biyo xoog badan bay wadaa dhul dhintay oo abaarah oo ingegay oo baaba'ay baanu ku waraabinnaa miro nooc kasta aan kaga soo saarnaa marka dhulkii dhintay durba wakaa noolaaday geedkii qallalay ee baaba'ay wakaa soo fufay mirihii dhulka ku jiray ee ciidda kale raacaya wakaa soo baxay kadaalika nukhriju lmowta kuwa dhintee dhulka galayna saan baanu u soo noolayna saaraynaa lacallakum tadakaruun inaad waansantaan bay mudanta mar kale subxana wataala wuxuuna yidhi huwa aladii yursi huwa aladii yuriikum اlbarqa khawfa wa طamacan wayunshiu الsaxaaba aلhiqaal daruuraha culculus ayaddana wax kale inooga tilmaantay dabaylaha iyo roobka albarqu waa hilaaca hilaacu sida intaan aragnay daruuraha xoogga badan buu ka baxaa kuwa yaryar ee tiixtiixa ma hilaacaan daruuraha xoogga badan asaxaaba hiqaal baa hilaac iyo iftiinka bixiya aadamuhu wax yar bay intaa ka ogaadeen hadda yaa sidan u maamulay yaase cilmigan sheegay qur-aanku inuu xaq yahay bay caddayn u tahay in rabbigii dunida maamulee ogaa uu soo dejiyey bay daliil u tahay risaaladu hadday xaq noqotayna wuxuu sheegoo dhan run inuu yahay bay caddaynaya daliil u tahay alla awooddiisay caddaynaya daliil u tahay naxariistiisa iyo raxmaddiisa iyo nicmadiisana caddayn bay u tahay intaasoo dhani daruurihii in yaroo roobkii laga tilmaamay weeye aan kaa gudubno maxaa roobkaa loo soo dejiyey iftiinkii qoraxda waad ku intifaacday kulkeediina roob buu sababkuugu noqdo gogordhac u noqday walidaalika innaga soomaalida baadiya waxaan dhihi jiray cirkaa la qaniinsan yahay sooma markii aaduu kulushahay hareeraha la fiiriyaayoo cirku waa warmaroo baada ayaa la dhihi jiray tajribaan ku aragnaye cilmi aqoonsay bukhaar baa kacayya maynaan aqoon laakiin waxaanu la qabsannay kulku saa markuu u bataay inay daruuri iyo roob iyo ka dhashaan waa intaan ka aragnay roobkaasoo dhan baa yimid ku intifaacday haddana wixii dhulka ka soo baxay dad iyo dunyaba waa lagu raysto waa lagu noolaaday mid la harsado mid la cuno mid la kaydsado mid qoyaanka lagu cuno mid dadku cunaa mid dunyadu cunto mid la wada cunoo la wada daaqo mid wax laga dhisto linukhrija bihi inaan ku soo saara roobkaas xabban midho la cuno lana kaydsadoo kayd gala iyo wa nabaatan dhir soo baxdo oo qoyaanka lagu cuno iyo wa jannaatin geeda beeri iyo midho ahoo alfaafan isku wada dhex jira kalena duwan isku meel bay ka baxeen isku ciid bay ku yaallaan isku roob iyo biyaa waraabiyey isku midab maaha isku magac maaha isku manfac maaha isku dhadhanna maaha isku awood iyo dhumucna maaha yaa sidaa u maamulay inahu allah yaa xaqiiqadan wax walba la taabtay sheegay inahu allah awoodda ayaa iska leh inahu allah haddaad diiddo caqliga caqlina ma diidi karo oo aadamaha caqligiisuba intaa ma inkiri karo indhahaagii baa wax arka dhagahaagiina way maqlaan maxaad ku beenisay iska diidaya hadday tahay muranaan meel la haysanin dheh waxa ka dambeeya adaa yaqaana way soo socotaaye mar dhowaa waxaad mudan tahay abaalkaaga la sheegi doonaa midhaha iyo waxaa soo baxay faahfaahintiisa badan suuratu cabas baan u dibdhigan doonaa marka ilaahay subxana wa tacaala ina yidhaahdo faambatnaaha fiiha xabban wa cinaban wa qadban wa zaytuunan wa nakhlan wa xadaa'iqa gulban wa faakihatan wa abban mataacan lakum waliancaamikum halkaasaan qayb faahfaahinta ugu tegi doonaa laakiin wajannaatin alfaafan waxaa looga jeedaa jannaadku waa geedaha waaweyn ee midhaha dhaliya intaasoo geed alfaafan laba macnoay xambaarsan tahay hal meel bay ku wada taallaa wayna kala duwanta bay xambaarsantahay inta aayaddaa lagu duuduubay fii suurati aracdi baa lagu faahfaahiyey fii suurati qaafna waxbaa lagaga sheegay ama fii suurati qaaf wanazalnaa min asamaai maaa mubaarakan biyo barakaysan baan cirka ka keennay faambatnaa bihi jannaati waxaba alxasiid wanakla baasiqaatin lahaa طalcu nadiid risqa lilcibaad waaxyaynaa bihi baldatan maytan kadalika alkhuruuj soo bixintuna waa sidaas laakiin aayadda sida aadkaa u faahfaahisay waa aayadda suurat اracdi wa fi اlardi qiطacu mutajaawiraat wajannaat min acnaabi wanakhiilu wazarcu wanakhiilu sinwaanu wagayru sinwaani yusqىa bimaaءi waaxidi wanufadilu bacdaha calى bacdi fi اlأkl ina fii dalika laaayaati liqowmi liqowmin yatafakaruun mubtan mubtan sax aayaddan waxaa lii wafi lardi dhulka waxaa ku yaalla qiطacun qaybo mutajaawilaatun dhinaca isku wada haya wa jannaatun geeda beero waawo geeda weyn oo midho bixiya oo min acnaabin cinabah wa zarcin beerah wa nakhiilin timir ah sinwaanin isku mid ah wagayri sinwaanin aan isku mid ahayn yusqaa bimaa'in waaxidin hal biyaa waraabiya dhulkiina waa isku dhegan yahay wanufadilu bacdahaa calaa bacdin qaarkoodna qaarka kale waan kaga duwnaa waan ku kala fiicnaysinaa fi lukuli cunitaanka kala dhadhan macaan kala dheef badan dhulku waa dhulkii biyuhu waa biyihii ciidduna waa ciiddii yaa sidaa u maamula innahu allah inna fii daalika la aayaatin wax rabbi lagu aqoonsado iyo calaamad lagu aqoonsado iyo daliil baa ku jira liqowmin yatafakaruun ciddii caqli fikiraysa ele wax dhuuxaysa kan caqli yacqiluun aan mooday soomayn ciddii caqli iyo ina garashiya garaad ku jiro kan caqli lahaynna ha iska hadho meeshuu dooni ha ka dhaca tanna waa aayaadka ilaahay lagu barayo intaasoo dhan maxaa loo gogolxaarayey in ilaahay lagu baro aayaadkiisa lagu baro nicamkiisa lagu baro awooddiisa iyo cilmigiisa aad aqoonsato saas hadday tahay can inabailcadiimidii baa dib loogu noqday waxay diidanaayeen daliilka caddaynayeen lagu diidi karin marka lagu soo hordhigay yaa waxaa la laydhi inna yowma alfasli maalinta aadamaha kala saarkoodu kaana wuxuu ahaaday miiqaatan mid muddaysan waaye wakhti go-an leh dunidan dhammaadkeeda iyo uunkan soo afjarkiisa iyo waxaa la isku haystay dadka xisaabinta iyo kala saarkoodu kaana miiqaatan yowmu lfasli maalinta kala saarka waa magac magacyada qiyaamada ka mida qiyaamadu magacyo badan bay leedahay magac walbana macno gudaha qiyaamada dhacayuu tilmaamayaa magacani wuxuu tilmaamayaa dadkii sayste isweydiinayey oo la kala xukumayo intii aayaadkaa rumaysay iyo intii beenisay oo la kala saarayo qof walba maxkamadii xisaab la geynayo ina yowma alfasli maalinta dadka la kala saarayo xaq iyo baatilka la kala saarayo gartiyo gardarada la kala saarayo xuquuqda dadku isku leeyahay la kala saarayo oo dadka iyo xoolaha loo kala xaqaadayo tii gees lahaydee taan geeska lahayn gardaraysatay garteeda looga goynayo waxay aadame isku sameeyeen la kala saarayee nin walba warqadiisii iyo xiraaqihiisa la siinayo saan gadaal uga tegi doonaaye kaana wuxuu ahaaday miiqaatan mid muddaysan waaye waa waktiyeysan yahay wax dib laga soo qoondayn doona maaha waa maalin go-an maalinkaasaa la isla sugayaa inay maalin go-antao la isla sugayana aayad kale fii suurati huud ilaahay waa ku yidhi wamaa nuakhiruhu ilaa liajalin macduud dadkan intaa uma dibdhigayno ilaa wakti iyo muddo go-an oo tirsan maahane muddo tirsan baa la joogayaa intee weeye alla agtiisa waa laga yaqaan innaga laakiin ma naqaan mar kale maalintan inay muddo go'an leedahay fii suurati dukhaan bay ahayd ina yowma alfasli miiqaatuhum ajmaciin maalinta kala saarka muddadooda wakhtigooda go'an weeye dhammaantood in xun iyo in fiicanba suurat lmursalaatna maxaa ku soo hormaray maxaa waxaa ku yilay waida rusulu uqitat liyowmin ujilat liأyi yowmin ujilat liyowmi اlfasl wamaa adraaka maa yowmu اlfasl rususha waxaa loo mudeeyey waa muddaa loo qabtay maalinka loo dibdhigay oo ah maalinta kala saarka maxaad ka taqaan baa lagu yihi maalinkaas maxaad ka ogtahay warka yaalla iyo xogta taalla iyo iyo cadaabka jooga iyo ceebta bannaanka lasoo dhigayo yowma tubla saraa'ir waay wixii qarsoonaa dhan bannaan ku yaal maalinkaasaa waxaa la yidhi qul ina alawaliina waalaakhiriina lamajmuucuuna ilaa miiqaati yowmin macluum kuwii hore inaga bilow iyo naga horreeyey iyo kuwa dambe ee gadaal ka iman doona wakhti kastaba intii ka horreysay inta ka dambay doontaba lamajmuucuuna waa la isu geyn ilaa limiiqaati yowmin macluum ilaa miiqaati yowmin macluum maalin la yaqaano oo wakhtiyaysanoo allahun yaqaan maalintaa waa goorma nabigaa la weydiiyey sal slam jibriil baana weydiiyey dadka muminiinta ee joogay hortooduu ku weydiiyey wuxuu yidhi akhbirnii can isaaca goormo weeye qiyaamadu nabi maxamedow qiyaamadu waa goorma wuxuu ihi malmas-uulu canha biaclama min asaa'il anigaad i weydiinayso adiga i weydiinaya kaama ogi waa tusaalaha koowaad laakiin xadiidka macnihiisu qof kasta oo la weydiiyaay ka weydiinaya kama oga ashii mawsuulada ahayd ee cumuumka waay allah subxana watacaala wuxuu yidhi cid walba inuu ka qariyo waktigay noqon baa laynoo sheegay laa taأtiikum ilaa bakta kadiisun bay ku iman akaadu ukfiiha litujزa kulu nafsi bima kasabat ama bimaa tasca waan qarinaya ilaahay baa qariyey laa jibriil baan ogeyn walaa nebi maxamed baan loo sheegay khadiga noqon doonta sala allahu calayhi wasalam maalinkaasaa dadkao dhan laysu keeni maalinkaas see ku bilaaban doonaa see ku dhammaan doonaa in wakti leeyahay wakhtigaa uu iman doono wakhtigaa aan la ogeyn alla keliya og yahay muddadaa go-aan la kala bixi doono intaasaa la inoo sheegay maalinkaa bilow wuu leeyahay dhammaadna waa leeyahay astaamuu ku bilowdaa heerar buu maraa meel buuna ku hoorsadaayoo ku gabagaboobaa muddana wuu socdaa intaas hawshaa iyo camalkaana mudday socotaa qur-aankuna aad baa looga sheekeeyey waa halka cashirkeenna dambe habeendama ka bilaabi doonno yowma yunfahu fi suuri adduunka see noqon doonaa astaamaha maxay ku bilaaban doontaa maxaa la mudan doonaa imise marxalaa la mari doonaa muddaintee leeg baa la joogi doonaa maxay ku gebagaboobi doontaa yowma yunfaqu fi suuri bay ka bilaabanaysaa habeen dambe cashirkeenna weeye wajazaaku allah subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk